بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبين الله واللام جر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأنعمل مظهرا ومضمرا وبعد النفي كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى عول أن خفي وبعد حتى هكذا إضمار أن حسب كجود حتى تصر ذا حزن وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفع عنا وانصب المستقبل وبعد فا جواب النفي أو طلب محضين أن وسطرها حتم النصب والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع كلا تكون جلدا وتظهر الجزاء وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد غسل وشرط الجزم والأمر إن كان بغير افعل فلا تنسب جوابه وجزمه اقبلا والفعل بعد الفاء في wain cala smin khaalisin ficlun cudiif tansiibuhu an haabitan ow munxadif washada xadfu an wa nasbun fii siwaa mamara faqbal minhu maa cadlun rawaa wa bayna laa walaami jarin waltuzima waxaa la laasimay idhaaru an an muujinteeda ayaa la laasimay bayna laa iyo walaami jarin laa iyo laamuljar dhexdooda in la idhaariyaa la laasimay naasibatan xalay tahay antaasi mid wax nasbini wain cudimaa laa laa haddii la waayaana fa acmil camal sii an lafdiga an a mudharan xaal uu yahay mid la daahirinayo ow mudmaran xaal uu yahay mid la qarinayo wa udmira an waa la qariyey xatman waajibnimo ayaa loo qariyey bacda nafyi kaana kaana nafyigeeda gadaashii ayaa waajibnimo loo qariyey kadaaka bacda ow wa an lafdiga an a khafiya wuu qarsoonaaday kadaaka xaal uu kuwaa hore la mid yahay bacda ow ow gadaasheed ayuu qarsoonaaday idaa yasluxu marka uu u suubanaya fii mawdicahaa meesheeda xataa willa xataa ama ilaa ay u suubani waxaan ku soo jirnay nawaasibta ficliga mudaaric nasbinayo nawaasibta laba qeyb ayay u qaybsamayeen qaar toos ayay ficliga mudaaric u nasbinayeen afar xaraf ayay ahaayeen an iyo lan idan iyo key qaarna an qarsoon ayay ku nasbinayeen qaarka an qarsoon ku nasbinayo ayaa laba qeyb u qaybsamaya qaar anta qarinteeda ay waajib tahay iyo qaar ay jaa'is tahay anta qarinteeda waxay jaa'is tahay shan mawdic shan jeer laba jeerna waa laga dhigi karaya anta in la qariyaa jaa'is weeye in la daahiriyaana way bannaan tahay lix jeerna anta in la qariyo waajib weeye waayahay mawaadicdaa ayuu doonayaa inuu tiriyo lixda jeeree anta in la qariyo ay waajib ka tahay ayaa wuxuu ka tegayaa hal mawdic mowdicaasina waa bacda kay-a tacliiliya kayda tacliiliyada ah gadaasheeda an in la qariyo ayaa waajib oo ficliga mudaaric lagu nasbiyo an waajibnimo loo xadfay shanta mowdicoo kale uu sheegi doonaa iyo shanta jaa'isnimo loo qarinayo tobanka mowdic ayuu tirinayaa wuxuuna ka bilaabay mawdic anta in la muujiya ay waajib tahay oo in la xadfaaba ayaan bannaaneen mawdicaasi waxa weeye anti ayaa waxay dabadhacday laamuljar laamuljar ayaa horumartay an ayaa dabadhacday antana laabaa ka dambaysa laadaa naafiya ha noqoto ama zaa'ida midkay doonta ha noqoto laamuljar iyo laa gadaashooda antii dhacda dhexdooda antii dhacdaa in la daahiriya waajib wey lianlaa yaclama ahlulkitaab lianlaa yakuuna linnaasi sidaa in la yidhaahdaa waajib waayahay mawaadicdii an jaa-isnimo loo qarinayo shan mawdic ahayd hal mawdicoo ka mida ah ayuu sheegay mawdicaasi waa laamuljar gadaasheeda ayay dhacday laana kaba dambayso antii waxay daba dhacday laamuljar laana kama dambaysee anta iyo laamta anta iyo ficliga mudaaric ayaa isku xiga antaa in la xadfoo ficliga mudaaric laamta toos loo geliyo an jaaisnimo loo xadfay bacda bacda laam laami tacliil jaaisnimo loo xadfayna lagu nasbiyo iyo anta in la sheega labada waa bannaan tahay laamtaasina laamu tacliilla way noqotaa laamulcaaqibana way noqotaa laamu tacliil ficliga sababka loo sameeyey ayay tusini laamulcaaqibana ficliga meeshii uu ku dambeeyey iyo dabayaaqada ayay tusini laamulcaaqibe iyo laamusayruura labadaba waa la yidhaahdaa faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna yacnii arrinta waxay ku dambaysay cadow inuu u noqday weeye laantu tacliil ma aha waayahay mawdicaa jaaisnimaa loo qarin afar mawdicoo kaloo jaa'isnimo loo qarinayana wuu soo wada shan bay noqonayaan afarta mawdic sheegin ayaa wuxuu ku xijiyey musanifka mawaadicdii shanta ahaydee waajibnimo anta loo qarinayo mawaadicdaa waajibnimo anta loo qarinayo waxaa u horeeya laamuljuxuud gadaasheeda laamuljuxuudna waxay u yaqaanaan kaana oo ficli maadi oo maal lagu anfiyey ama yakun oo ficli mudaaricoo lam lagu anfiyey laamti ka dambayso laamtaasi aya waxay u yaqaanaan laamuljuxuud laamuljuxuudda gadaasheeda ee ficliga mudaaricee dabadhaco in la nasbiyaa waajib weeye an waajibnimo loo xadfe iyaana lagu nasbin waa hal mowdic mawdic labaad ow bimacnaa ilaa ama bimacnaa ilaa ah hiduna gadaasheeda ficligii mudaaricee daba dhaco an waajibnimo loo xadfay iyaa lagu nasbini owda bimacnaa ilaa waxay noqoni waxa uu ka horreeyaa si tartiibi ah haddii uu u go'ayo si tartiibi ah haddii uu u dhacayo owda bimacnaa ilaa ayay noqoni laalzimannaka ow taqdiyanii xaqii waa ku laasimi ama ilaa xaqayga aad ii guddo laastashilanna asacba ow udrika almuna sacbiga iyo dhibaatada ayaan sahlsani ow udrika ilaa an udrika waayo darkul munaa darkulmunaa diilada haleelideeda si tartiib tartiib ayay u dhici bimacnaa ilaa awda waxay noqoni waxaa ilaa awda ka horeeya hadduusan tartiib u dhici karin hal mar inuu wada dhaca laasima ama isagaa dhici ama owda waxa ka dambeeya ayaa dhici labadooda mid un dooro wey owdaasina bimacnaa ilaa ayay noqoni sida laaqtulanna alkaafira aw yuslima kaafirka waan dili ow yuslima ilaa an yuslima inuu islaamo mooye hee dilka iyo islaamnimada mid un baa la heli weeyaane sidaan u dilayuu islaami macnihii looma jeedo owdaa gadaasheeda mowdic labaadoo waajibnimo anta loo qarinayo mowdic saddexaad oo anta waajibnimo loo qarinayana wuu soo wadaayo xataa gadaasheeda weeye shuruud bayna leedahay wa bayna laa waltuzima waxaa la laasimay idhaaru an an muunjinteeda daahirinteeda ayaa la laasimay naasibatan xaal ay tahay anta mid wax nasbini bayna laa iyo wa laami jarin laa iyo laamuljar dhexdooda ayaana la laasimay in la daahiriyo wain cudima haddii la waayo laa laamuljar ayaa horumartay laana kama dambayso wain cudima laa laa haddii la waayo fa acmil camal sii an lafdiga anay camal sii mudharan xaal uu yahay mid la daahirinayo ama mudhiran xaalaad adigu tahay mid daahirinayo ow mudmaran xaaluu yahay mid la qarinayo ama ow mudmiran xaalaa tahay mid qarinayo wa bacda nafyi kaana wa udmira antii waa la qariyey xatman waajibnimo ayaa loo qariyey bacda nafyi kaana maadada kaana a nafyigii gadaashi kaanadaasoo maadi ah lafdigay maadi ka tahay iyo macnaha isla markaana manfi weeyaanoo maa kaana allahu ama macnaha ayay maadi ka tahay lafdiga waa mudaaric lam yakun waa mudaaric lam lagu anfiye lam yakun illaahu waa kadaaka bacda ow kaanada maa lagu anfiyey waxaa ah la midaa laleeyahay haddii lagu anfiyo in intii naafiyada ahayd haddii lagu anfiye lafteeda maada ayay la mid tahay qorale wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal litazuula marka la nasbiyo la aqriyo laamta laamulkey ee laamuljuxuud weeye intana naafiye weeye kaana la anfiyo in lagu anfiyey ayay laamta daba dhacay anta in la qariyo waajib weeye qolaa waddadaa marinay qolana laamu tacliil ayay ka dhigayaan kadaaka bacda ow kadaaka bacda ow idaa yasluxu fii mawdicihaa xataa awilla an khafi antaa dambaa mubtadaah an lafdiga an ah khafiya wuu qarsoomay kadaaka xaal uu kuwaa hore la mid yahay bacda ow ow gadaasheed ayuu qarsoomay idaa wakhtigii ayuuna qarsoomay yasluxu uu u suubanayo fii mawdicihaa xataa aw ila xataa ama ilaa meesheeda markay u suubane xataa bimacnaa u ujeedaa waa isku macno ama ow ilaa midun markuu u suubanayo an lafdiga an a khafiya wuu qarsoomay kadaaka kuwaa hore xaal uu la mid yahayoo waajibnimo uu u qarsoomayo bacda ow ow gadaasheed ayuu qarsoomay idaa wakhtigii ayuuna qarsoomay yasluxu u suubanaya fii mowdicahaa meesheeda xataa xataa markaay u suubani ow ilaa ama ilaa ay u suubani wa bacda xataa haakadaa idmaaru an xadfun kijuud xataa tasura daa xasan wa idmaaru an an qarinteeda xatmun waajib weeye bacda xataa xataa gadaasheeda ayuu waajib yahay haakadaa xaal uu kubaa hore la mid yahay wadaalika ka judeeq weeye xataa tasurra si aad uga farxiso daa xasanin murugnin u saaxiiba yacni wuxuu leeyahay mowdica saddexaadee an waajibnimo loo qarinayo waa bacda xataa xataa gadaasheeda ficligii mudaaraceed daba dhaco waa la nasbini an waajibnimo loo xadfay ayaana lagu nasbini isla markaana musanifka wuu soo wadaayee shardi waxa ah ficliga xataa ay ku jirtaa mustaqbal waa inuu yahay marka loo eego zamanu takallum wakhtiga la hadlaya marka loo eego ficliga mid aan weli la gaarin waa inuu yahay shardigaas ayuu musanifka soo wadaa waa yahay xataadaas ficliga mudaaric gadaasheeda la nasbinayo oo an waajibnimo loo xadfay lagu nasbinayo macnahayda tacliilla wuu noqdaa haayana wuu noqdaa labada macno waa loo isticmaalaa tacliil ayuu noqdaa sida musanifka oo kale xataa tasura daaxasa judniyo howdeed xataa tasura si aad uga farxiso daa xasanin murugnin u saaxiiba tacliilka ayaana ku fiican mawdicani haayada waa laga fiicanya waayo haaya haddii laga dhigo wuxuu noqonayaa jud xataa tasura ilaa aad ka deeqdo daa xasanin nin murug u saaxiiba inta aad uga deeqin deeqda wadnin yahowd inta aad ka farxini oo waa yahay nin murugu saaxiiba marka aad ka farxiso deeqdii miyaad joojini macnahaasaa ayaa soo gelayaa taa iyadoo laga cararayo tacliil ayaa fiican haaye inay noqotona way dhici karto labada macno muxtamal inay ku tahayna wax suuroobi kara weeyaanoo fii labadaba mid kala doono lagu xambaari karo sida xataa tafiyaa ilaa amri illaahi faqaatiluu alatii tabqii qoladii gardarsatay la dagaalama xataa tafiya si ay ugu noqoto ilaa amri illaahi ama xataa tafiya inta ay uga noqoni ilaa amrillaahi labadaba ku bannaan waidmaaru an ayaa mubtadaa waidmaaru an an qarinteeda xatmun waajib wey bacda xataa xataa gadaasheeda ayuu waajib yahay haakadaa xalu kubaa hore la mid yahay wadaalika kajud deeq weeye xataa tasurraa si aad uga farxiso daa xasanin murugnin u saaxiiba si aad uga farxiso watilwa xataa xaalan ow mu'awalan bihirfacanna wansib ilmustaqbala warfac can rafci niyohownay tilwa xataa taaliya xataa xataa kan ku xiga rafci xaalan xaal uu yahay xaalo ow mu'awalan xaal uu yahay mid lagu awilaya bihi xaal lagu awilayo wansib nasbi almustaqbala kan la qaabilsan yahayna nasbi yacni xataa ficliga mudaaracee daba yaalla marka la nasbinayo waxaa shardiga mustaqbal waa inuu yahay ficli hadda kadib dhici doona waa inuu yahay mustaqbalnimadaana waxaa loo eegayaa zamanu takallum marka la hadlayo ficliga weli waa inuusan dhicin waa yahay amaa ficliga xaalo haddii uu yahay wax markaa dhacaya haddii uu yahay ama muawalun bilxaal haddii uu yahay ee wax markaa dhacayo lagu awilayo in la rafciyaa waajiba miaal waad soo socotay magaalada eradheeda markaad soo joogto soo gelaysa yaa waxaad tidhi sirtu xataa adkhuluha xataa adkhuluha xaddaad gelihayd gelitaankii hadduu xaalayuhu dhicihay inaad rafcisaa waajiba waxaa la mid a ah, shalaad soo gashay gelitaankii shalay dhacay ayaa waxaad ka dhigihays wuxuu maanta dhacayo oo xikaayat alxaal ilmaadiya la yidhahda xaalo tagtay ayaad rabtaa inaad hadda wax dhacaya ahaan aad ka dhigto waxaad tidhi sirtu shalay waan soo socdayo xataa adkhuluhaa ilaa aan magaalada ka soo gelaya labadaa jeer in la rafciyaa waajiba ficliga mustaqbal haddii uu yahayna oo socodkii baad hadda wada magaalada gelitaankeedii weli ma aadan gaarin sirtu xataa adkhulahaa inaad nasbisaa waajib noqoni intaasuu ujeeda wa tilwa xataa warfacanna rafciniyohowni tilwa xataa taaliya xataa xataa ka raacaya rafci xaalan xaal uu yahay wax markaa dhacayo oo mu'awalan xaal uu yahay mid lagu awilaya bihi xaal lagu awilayo wansib nasbi almustaqbala mustaqbalkana nasbi wa bacda faa jawaabi nafyi now dalab maxdayni an wa satruhaa xatmu nasab an lafdiga an ah nasaba wuu nasbiyey walxaal safruhaa qarinteeda xatmun waajib uu yahay bacda faa jawaabi nafyi nafyi jawaabkii fa'dii gadaashii ayuu nasbiyey aw alabin ama dalab jawaabkii fa'dii gadaashii ayuu nasbiyey dalabka iyo nafyiga oo maxdayni ah halkanna mowdicii afraad iyo kii shanaad ayuu musanifka ku sheegayaa anta waajibnimo loo qarinaya waana mawdicii labadii mawdicee ugu dambaysay mawdica afraad waxa weeye fa jawaab dhacday isla markaana jawaab u ahay in lagala hormaray dalab maxdi ah ama nafyi maxdi ee lagala hormaray fa'daas ficliga mudaariceedaba yaalla fa'daa jawaabta ee tasabubka faa'iideyni ficliga mudaariceedaba yaalla in la nasbiyaa waajiba an waajibnimo loo xadfay iyaana lagu nasbin bishardi fa'daa waxaa ka horreeya waa inuu noqdaa dalabun bilficli ama nafyun maxdu waa inuu noqdaa waa yahay dalabun bilficli sideed arrimood ayaa loo jeeda sideeddaa arrimood nafyigana hal weeya sagaal ayay isla noqonaya nadbi ayaa lagu jamciyaa murwan ha wadcuu wasal wacrid lixadihim tamanna warju kadaaka nafyu qad kamura mur amar weeye wanhana nahyi weeye wadcu baryo iyo duco weeye was'al istifhaam weeye wacrid tacriid weeye yacnii dalabun birifqin si sahlanoo wax lagaaga dalbo lixadihim taxdiid dalabun bicunfin waay si adag wax lagaga dalbo tamanna tamani layta iyo wixii la mida loo isticmaalay warju oo raja'a sideeddaasi dalab wey kadaaka nafyu nafyina waa la mid qad kamula ugu dhammaadaye sagaalkaa arrimood mid ka midee fa'da haddii ay daba dhacdo fa'dana tasabub loo jeedo oo sagaalkaas midka ka midka ahee ka hormaray inay ka sababowday loola jeedo ficliga mudaaricee daba dhacaya in la nasbiyo aan waajibin meel loo xadfi lagu nasbiyo ayaa waajib ay miaalladana ibnu caqiilka ayaa dabada kabanaya way sahlan yihiin haddii aan dabada kaban de way sii fara badani wa faa jawaabi nafyin beydka icraabkiisa fahan an mubtada wa faa jawaabi nafyin aw alab maxdayni an antaasaa mubtadaah nasaba ficligaa maadiyoo faacilkiisa damiir mustatiroo anta u noqonayo jumladana mubtadaha khabarkiisii weeye an nasaba wa satruhaa xatmun mubtada iyo khabar weeye isa saaranoo xaalo ah nasaba faacilkeeduna xaalo ka yahay macnihiina wuxuu noqonayaa an lafdiga an ah nasaba ficligii mudaaric ayuu nasbiyey walxaal satruhaa qarinteeda xatmun waajib uu yahay bacda faa jawaabi nafyi nafyi jawaabkii fa'dii gadaashii ayuu nasbiyey aw alabin alab jawaabkii fadii gadaashay ayuu nasbiyey jawaabka alabka iyo nafyiga maxdayni waxaad ka nactiyayni nafyin iyo alabin nafyiga iyo alabka oo maxdayni maxdi ah maxdi waxaa loo jeedaa alabkana bificlin waa inuu yahay nafyigana waa inaan la burinin oo maa ta'tiinaa fatuxadianaa arrintu waa inay tahay maa ta'tiinaa noo imaan maysidnin yahowne fatuxadianaa haddaad noo imaato waad noo sheekayn lahayde laa yuqdaa calayhim fayamuutu arrinku waa inuu sidaa yahay ee haddii la yidhaahdo maa ta'tiinaa ilaa fatuxadiuna inaad rafcisaa waajiba nafyigii ilaa baa lagu buriyey waxaa la mid ee ah ficligaba hadduu nafyi tusaye nafyi la geliyo nafyu nafyi ibaat ayuu noqonayaa maa tazaalu ta'tiinaa fatuxadiuna waad rafcini waayo zaalo sideeday nafyi u tahay maada laga hormariyeyna nafyi nafyu nafyi ibaat ayuu noqonayaayo nafyi maxdi ee ma noqonayo alabka waa inuu noqdaa dalabun bificlin amarku iyo nahyiga amarka iyo nahyiga iyo ducada saddexdaasi ficli waa inay yihiin inta kalena toos waa in loo dalbayo sidaa ayaa loo jeedaa amaa amarka iyo nahyiga iyo haddayan ficli ku imaaninee ismulficli iyo ama jumla khabariye iyo ay ku yimaadaan jawaabkooda lama nasbin karayo fa gadaasheeda musanifkaaba soo wadaaye walwaawu kalfaa'iin tufiid mafhuuma mac kalaa takun jaldan watudhira aljazac walwaawu waaw kalfaa'i fa bay la mid tahay in tufid waa haddii ay wawda faa'iidayso mafhuuma maca maca wixii laga fahmi jiray wadaalika kalaa takun ha ahaanin niyahowni jaldan nin xoog badan wa tudhira wa an tudhira adiga oo muujinaya aljazaca argagax muujinay yacni wuxuu leeyahay mawdica shanaad ee u dambeeya mawaadicdii musanifka uu tirinayay anta waajibnimo loo qarinayay waa waawulmiciyo gadaasheeda ficli mudaaric ayaa wuxuu daba yaallaa wow wowdaasina musaaxabo iyo maciyay tusi waxaana lagala hormaray sagaalkii fa'da lagala hormarayay halkii nafyiga ahaa iyo siddeeddii dalabka ahaa mid ka mid ah ayaa wowda lagala hormaray wowdana musaaxabo iyo maca macnaheeda inay tusto ayaa loo qasdayaa ficliga mudaaricee wowdaa daba yaallo in la nasbiyaa waajiba an waajibnimo loo xadfay iyaana lagu nasbinayaa walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclama la nasbiyo waawda ayaa maciye ah lamaa naafiyana waa lagala hormaray alab haddii ay noqotaana waa la mid waka waalwaawu waawda kalfaa'i fa bay la mid tahay in tufid waa haddii ay faa'iidayso mafhuuma maca maca wixii laga fahmayey waa musaaxabe wadaalika kalaa takun ha ahaanin jaldanin xoog badan ha ahaanin wa tudhira wa maca an tudhira adiga oo muujinaya maceeda aljazaca argagax muujinay waa tudhirada weeyaanoo laa naahiyaa lagala hormaray oo alaba tudhira wowdana maciyaa loola jeedaa ficliga mudaara mansuubun bian mudwarata wujuban bacda waawi lmaciyati wa bacda gayri nafyi jazman ictamid in tusqid ilfa wاljazaau qad qusid wactamid cusko nin yahowni jazman mudaarica jasmintiisa cusko bacda hayri nafyi nafyi hayrkii gadaashiina cusko in tasqud waa haddii ay dhacdo alfaau fa'da walxaal aljazaa'una qad qusida loo qastay halkan wuxuu ka hadlayaa wuxuu ka soo baxay mawaadicdii aan la qarinayey waajibnima shan mawdic ayuu ka sheegay hal mawdicna wuu ka tegay kaydii jaarada ahayd gadaasheeda ficliga mudaaracee dhacaa an waajibnimo loo xadfay ayaa lagu nasbin iyo shan mawdicuu sheegay lix mawdic ayay noqonayaan mawaadicduu tirinaya hadduu sidaa u sheegay mawaadicdii jaa'isnimada anta loo xadfayee shanta ahaana hal mawdic ayuu ka sheegay afar mawdicna wuu soo wada ayou keeni doonaa ayaa wuxuu dhexda u geliyey mawaadicda waxaa ka mid ee waajibnimo anta loo qarinayey faa sababiyee gadaasheeda ficli mudaaric ayaa fa daba dhacay fa'da jazaa loola qastayey iyo jawaab inay jawaab u noqoto ficliga ka horreeya ficliga ka horreeyaana waa inuu noqdaa dalabun bificlin ow nafyun maxdun waa inuu noqdo fa'da ficliga mudaaracee daba dhaco an waajibnimo loo xadfaa lagu nasbinayey waa yahay haddii la xadfa ka waran ficliga mudaaracee la nasbin lahaa maxaa lagu samaynayay fa'dii ee gadaasheeda anta waajibinimo loo qarin lahaaba haddii la xadfo ficligaas sideeddii nafyi sideeddii alabka nafyiga kuma jiro halkii nafyiga ka tuur sideeddii alabka ficliga mudaaracee daba dhaco jazana loola qastayo fa'diina laga xadfay jazmaa waajiba ah ficligaa in la jasmiyo weeyaan waajibnima oo maxaa jazminaya saddex qool ayaa la isugu khilaafsanya afar qool saddex ayaa muhima ah. saddexdaa qool qoolka u hore waxa weeye uguna raajixsan ficlu shari iyo adaatu shari ayaa isla xadfan in shardiye ah iyo ficlu shari ayaa xadfan ficligan jasmisanna jawaabu shardigii weeye qoolkaasaa ugu raajixsan qowlka labaad waxa weeyaan ficligaa dalabiga a laftiisaa jasminaya qowl saddexaadna waxa weeyaan ficliga dalabigaa jumladiisa jumladaa macnaha ay dabnisan tahay oo macna shardi ayaa jasminaya saddexdaa qool ayaa laisugu khilaafsan yahay waxaa ugu raajixsan adaatu shardi iyo ficlu shardi ayaa xadfan adaatu shardiyaa xadfan dhegtaada hadday ku dhacdo in waxaan ahayn lama xadfo adaatu shardi la xadfi karaa camalkiisana la baaqiiki yeeli karaa ma jiro in mooye sida daadaad eh, adawaadka ficliga mudaaric nasbiyo in la xadfon nasbihiina la baaqi yeela uusan u bannaanayn an mooye waayahay qowlkaa ayaa ugu raajixsan aqwaashaa kalena way jiraan haddaba dalabka nahyi baa ka mid ah nahyi haddii la xadfo fa'dii laga xadfo waa la jasmina laakiin shardi buu leeyahay shardigaa muxuu yahay musanifkaa soo wada wa bacda gayri nafyi wactamid cusko jaman jasmin mudaarica ad jasmiso cusko bacda gayri nafyi nafyi geyrkii gadaashii cusko in tasqud ama in tusqid labada waa la sheegaa in tusqid haddii aad riddo alfaa faada haddii aad riddo ama in tasqud haddii ay dhacdo alfaau faada haddii ay dhacdo walxaal aljazaau jazana qad qusida loo qastay wa shardu jasmin bacda nahyin an tadac in qabla laa duuna takhaalufin yaqac wa shardu jasmin jasme shardigii bacda nahyi nahyi gadaashii la jasmiyo shardigii an tadaca waa inay dhacdaa in lafdiga in ah qabla laalaa horteeda waa inay dhacdaa duuna takhaalufin iskhilaaf la'aantiina waa inay dhacdaa takhaalufka oo yaqacu dhacayo yacnii wuxuu leeyahay alab fa'dii daba dhacday jazana loo qastaya haddii fa'da la xadfo ficliga mudaaracee soo harayna jaza loola qastayo waa la jasmini waajibnima garanay alabka waxaa ka mid ah nahyi jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin nahyi jawaabkiisa marka la jasminayo waxaa shardi ah laada naahiyada ah meesha ay taallo in shardiyaa in laga hormarin karo laadana naafiye loo bedelo intaa shardiyadana ficligii fa'da ay ka maqnayd ee jasmisnaa jawaab looga dhigi karo macnahana uu asaxayo miaal laa tadnu min alasadi taslam oo kale waa inuu yahay laa tadnu ha u dhowaanin min alasadi libaax ha u dhowaanin taslam waad badbaadiya taslam waa ficligii fa'da ay ka xadfanayd nahyi gadaashiina dhacay jawaabna loola qasday waa la jasmiyey in haddii laada laga hormariyo taslamna jawaab looga dhigo macnihii waa asaxaya ilaa tadnu min alasadi taslam buu noqon ilaa tadnu haddaadan u dhowaanin min alasadi libaax haddaadan u dhowaanin taslam waad badbaadiniyo saxiix weeye macnaha waxaan asaxaynin laa tadnu min alasadi yakulka in la yidhaahdo la jasmiyo ma asaxayso waayo laada in inta laga hormariyo ya'kulka jawaab loogama dhigi karo oo lama dhihi karo ilaa tadnu min alasadi libaax haddaadan u dhowaanin ya'kulka wuu ku cuni haddaadan u dhawaanin see kuu cunaya wax suuroobaya ma aha kalama jasbin karo markaa jumhuuru naxwiyiin waddadaasay mareen musanifkana waa ku raacay ibnu cusuur miyu kisaa-i miduu ahaa mooye yaa khilaafsanoo kisaa-i inuu haban malay yaa wuxuu leeyahay waxba la shardin maayo hadday in eh, laada horteeda in in la dhigo ay ku asixina sax weeye haddayan ku asaxayninna laadaa meesha laga xadfi oo laa tadlu min alasadi ya'kulka in la yidhaahdaa asixiyo laada unbaad xadfi in tadun min alasadi ya'kulka buu noqoni macnihiina waa asaxaya kisaa'i baa sidaa lahaa kisaa'i inuu habaan u wa shardu jasmin jasmo shardigii bacda nahyi nahyi gadaashii la jasmiyo an tadaca waa inay dhaca ay sixatu an tadaca inay dhici karta waa inay asaxdaa in lafdiga in ah qabla laa horteeda inay dhacdo duuna takhaalufin iskhilaaf la'aantii takhaalufka oo yaqacu dhacay walamru in kaana bigayri fcal falaa tansib jawaabahu wa jasmahu qbalan wlamru amar in kaana haddii uu yahay bikayri fcal falaa tansib jawaabahu jawaabkii ha nasbin waqbalan jasmahu jasmihii aqbal alabka waxaa nila waa inuu yahay alabun bilficli weliba amarka iyo nahyiga iyo ducada saddexdaasi alabun bilficli inay noqdaan ayaa shardi ah waa yahay ficli waxaan ahayn haddii lagu dalbo jawaabka lama nasbin karo fa gadaasheeda jawaabkii ficligii dhacay mudaarica lama nasbin karo oo ficli dalab aan ahayn muxuu noqonayaa ismu ficli buu noqon karaa ismu ficlu amar wuxuu noqon karayaa jumlo khabariye ah isla markaana macnaheeda amar loo wado waana noqon karaa iyaduna heej ficligii mudaaracee daba dhacay fa'wataa lama nasbin karo miiaal waxaad tidhi nazaali fa ukrimuka fa ukrimaka inaad tidhad nasbisaa ma bannaano waayo nazaali ismu ficlu amar wey ee ficil ma aha ficlu amar ma ahan fa'da haddii ay dhacdo dalabkaba yuusan ba ficli ahaanin iyadoo dalab meesha u yaallo ficliba yuusan dalabka ahaaninee fa'da haddii la xadfo waa la jasmin karaa in la jasmiyo wey oo nazaali uxadidka ayaad leedahayo waad jasmina haddii aad doonto waa qawlii kulamaa jasha'at wajaashat makaanaki tuxmadii aw tastariixi oo anigii ku soo marray qadriga beyka makaanaki meeshaadan laazim nafyahayni tuxmadii waa lagu mahadini aw tastariixi ama waad raaxaysani oo tuxmadii waa la jasmiyey fa'dii ayaa ka maqan dalabka ka hormarayna ismu ficlu amar oo makaana kii awey oo bimacnaa uhbut ah wa shardu f walamru amar in kaana haddii uu yahay bigayri ifcal ifcal hayrkii haddii uu yahay falaa tansib jawaabahu jawaabkii ha nasbini waqbalan aqbala jasmahu jasmihi aqbal wاlficlu bacda alfaa'i fi الrajaa nusib ka nasbi maa ila tamani yantasib wاlficlu ficl bacda alfaa'i faa gadaasheeda xaal uu yahay fi rajaa'i raje dhexdeeda xaal uu ku sugan yahay nusib ama nusiba waa la nasbiyey fi rajaa'i raje dhexdii ayaa lagu nasbiyey ka nasbi ma ficli nasbintii ayuu lamid yahay yantasibu u nisba sheeganaya ila tamani yacni wuxuu leeyahay dalabkii sideedda ahaa ayaan tirinnay waxaa ka mid ahaa taraji tarajiga tamani ahaan inta lagu xambaaro ficliga mudaaracee dabadhacee fa wataa in la nasbiyo way bannaan tahay bacdi naxwiyiin ayaa diidan khilaafka ayuuna ishaarayaa musanifka oo in la yidhaahdaa suuroobi karta lacallii ablqul asbaaba asbaaba asamaawaat fa aalica aalicana lagu nasbiyo lacallada tarajiga ah jawaab looga dhigo qolada diidan waxay leeyihiin fa aalica laba arrimood mid unbaa lagu nasbini lacallada tarajiga ah jawaab ahaan loogu nasbin maaye waxay jawaab u tahay ibni lii sarxan ibni ficlu amarkaasay jawaab u tahay ibni lii sarxan guri dheer ii dhis lacallii haddii guriga aad ii dhisto fa aطalica ilaa ilaahi muusa in sidaa jawaab looga dhigo iyo ma ahee lacallii ablugu asbaaba asbaaba asamaawaat asbaabta in lagu cadfo marka lagu cadfaana beydka soo socda ayaa wuxuu soo wadaa musanifka mawaadicda an jaa loo qarinayo waxaa ka mid a ficliga mudaaric xarfulcadaf inuu daba macduufu calayhiga wax lagu cadfayana ismi jaamide uu noqdo ismi ta'wiilulficli khaaliska ah haddii uu noqdo macduufu calayhiga ficliga mudaaric ee xarfulcadafka daba yaallo in la nasbiya waajiba si meeshaa master inta looga soo xariiro ismigaa jaamidka jaamidkae loogu cadfo haddaba al asbaaboo ismi jaamida ayaa aariica lagu cadfayaa fa'daana cadfaysaa an jaa-isnimo loo qariyey ayaa lagu nasbiyey labadaa waday marinayaan qolyaha diidan wlficlu ficli bacda alfaai fa gadaasheeda xaal uu ku sugan yahay calaa ariiqati siibaweyhi bacda alfaai marka aad alficlu ka xaalayso waayo mubtada in wax laga xaalayn karo siibaweyhi ayaa watay qolada kale waxay leeyihiin nusiba naa'ibulfaacilka laga xaalayo wlficlu ficli nusiba waa la nasbiyey bacda alfaai fa gadaasheeda xaal uu ku sugan yahay fi rajaa'i raja dhexdii ayaa lagu nasbiyey ka nasbi maa ficli nasbintii ayuu la mid yahay yantasibu u nisba sheeganaya ila tamanii tamani u nisba sheeganaya wain cala smin khaalisin ficlun cuif tansiibuhu ahaabitan oo munxadif wain cala smin wain cuifa haddii la cadfo ficlun ficli cala smin ismi haddii lagu cadfo ismiga oo khaalisin isminimadiisa ay balax laadahay cuifa haddii la cadfo tansibu waxaa nasbinihu ficliga an ayaa nasbini haabitan xaal uu yahay oo munxadifan munxadifan xaal uu yahay mid xadfo yacni wuxuu leeyahay mawaadicdii aan jaa'iznimo loo xadfayey ah, han mawdic ayay ahayd hal mawdic ayaan hayni mawdicaasi wuxuu ahaa bacda laamu tacliil laamuljar gadaashii ficligii mudaaricee daba dhaco an ficliga mudaaric waa la nasbini an jaa'iznimo loo xadfaana nasbini laba shardina waa loo shardinayey oo antaasi laa waa inayan ka dambaynin haddii ay ka dambaysa in la daahiriyaa waajibi kaana manfi ee waa inayan ka horraynin laamuljuxuud bay markaa noqonayo waajib bay noqonaya anta qarinteeda labadaa shardi ayaa la shardinaya waayahay yahay afartii mawdicoo kale ayuu raacinayaa afartaa mawdic waxaa jamcinaya ficli ayaa xarfulcadaf wata xarfulcadaf xarfulcadafkaasi afar xaraf miduna wow fa uma ow afartaa xaraf ficligii mudaaraceedaba dhaco macduufu calayhiga wax lagu cadfayaana ismi khaalisa uu yahay khaalisna waxaa loo jeedaa khaalin min ta'wiili اlficli ficli ku awiliddii iyo macnihiisu khaalis ka yahay wasfi ma aha loo jeeda ficligaa mudaaric in la nasbiyo an jaa'iznimo loo xadfay lagu nasbiyaa waajiba sababka ficliga loo nasbinaya waajibnimo waxa weeye baabulcadaf waxaan ku soo marray ismi iyo ficli ma la isku cadfi karaya hadday isshabahaana la isku cadfi karaya wacdif calaa smin shibhi ficlin ficlan wacagsan istacmil tajidhu sahla hee ismi macduufu calayhi marka uu noqonayaa ficli waa inuu shabbahaa sidee uu shabbahaya wasfi waa inuu noqdo hadduusan noqonina ismi jaamida u yahay ficli in lagu soo cadfaa ma asaxayso haddaba ismi jaamidoon ficli iyo shabihiisa shaqo aan ku lahayn hadduu macduufu calayhigii noqdo xarfulcadafka waxa daba yaallaana ficli mudaaric yahay ficligaa mudaaric waa la nasbini aan jaa-isinimo loo xafe iyaa lagu nasbini masder ayaa meeshaa laga soo xariri masderkaana macduuf noqoni oo masderka ayaa ismigaa jaamidka lagu cadfi ismiga jaamidka hadduu masder yahay iyo hadduu hayrulmasder yahayna waa isku mid waka wain cala smin wain cudifa haddii la cadfo cala smin ismiga oo khaalisin khaalisa ficlun wain cudifa haddii la cadfo ficlun ficli cala smin ismi haddii lagu cadfo ismiga oo khaalisin khaalisa tansibu waxaa nasbini hu ficligaa waxaa nasbini an haabitan xaal uu yahay anka mid sugan ow munxadifan xaal uu yahay mid xadfoon wa in cala inta waa shardiya ficlu shardigii maxduuf weeyaanoo waxaa fasirayaa udifada ee gadaal lagu sheegay yaa fasiri wuu xadfan yahay haddaba ficlu shardiga waa maadi xadfan tansibu soo jawaabu shardi ma ahayn in la jasmiyaay ahayd tansibhu in la yidhaahdo soo ma ahayn ma uusan jasminina wuu rafciye tansibuhu jaa'is weeye waa bannaantay isagaana keeni doonaa musanifka jawaasimta dhexdeeda iyo shuruuddaba ee adawaatu shardiga iyo sida ay wax u jasminayaan marka uu ka hadlayo ayuu keeni doonaa wa bacda maadin rafcuka aljazaa xasan wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan ayuu soo wada ficlu shardiga hadduu maadi noqdo jawaabu shardiga inaad rafcisaa kuu bannaan haddaad rafciso yaa jawaabu shardi noqonaya meesheedan ku arki doonaa in sha allahu tacaala washada xadfu an wanasbun fii siwaa maa mara faqbal minhu maa cadlun rawa washada waxaa shaaday xadfu an an xadafkeed iyo wanasbun mudaaric in la nasbiyo fii siwaa maa shay wax ka soo hadhay marna soo maray faqbal aqbal minhu kaa xaal uu ka mid yahay maa shay cadlun in caadile rawaa u weriye yacni wuxuu leeyahay an inta la xadfo camalkeedii in la baaqi yeelo nasbaha xadafkaa an waajib ha noqdo ama jaa'is ha noqdo mawaadicdu waa kuwa aan soo sheegnay lix mawdicna waajibnimaa loo xadfayey shan mawdicna jaa'isnimaa loo xadfayey an inta la xadfo ficli mudaaric in la nasbiyo kow iyo tobankaa mawdic wixii aan ahayn shaad weeye intaasuu u wadaa musanif shaad mar haddii uu yahay yusmac walaa yuqaas cid caadiloo luqada carabiyada caadil ku ah haddii ay kuu sheegto waad dhegaysani laakiin la qiyaasan maayo sidaa ayuu ku wadaa alla ilaah waxaa jira musanifka laftiisa jawaasimta dhexdeeda wuxuu soo wadaa mawaadic ficliga mudaaric an jaa'isnimo loo xadfay lagu nasbinayo ama waajibnimo loo xadfay lagu nasbinayo mawaadicdaa uu soo sheegana aan ahayn ayuu soo wadaa wاlficlu min bacdi اljazaaءi yaqtarib bilfaa aw ilwaawi bitariiثin qamin wanasbun aw jazbun lificlin irafa aw waawin in biljumlatayni iktunifa ayuu soo wadaa waa laba mawdic labadaa mawdic ficlu shardi ayaa waxaa daba dhacay oo lagu soo cadfay ficli kale ficli mudaaric ficligan mudaaricee lagu soo cadfay saddex ciraabaa kuugu bannaan ficlu shardiyaad sheegtay ficli mudaaricaad soo daba dhigtay xarfulcadafna ugu wataa saddex wej ayaa kuugu bannaan saddexdaa wej waxaa ka mid ee nasba ficliga aad nasbiso ee haddii aad nasbiso maxaad ku nasbis an qarsoon ayaad ku nasbisna ahaysee garo mawaadicdu soo sheegana maaha mowdic labaad jawaabu shardigaa waxaad daba dhigtay ficli mudaaric oo xarfulcadaf wata kii hore ficlu shardiguu ahaa jawaabu shardigaa ah waxaad dabadhigtay ficli mudaarice xarfulcadaf wato laba wej ayaa kuugu bannaa labadaa wej waxaa ka mid ah nasba inaad nasbiso hee nasbaha an qarsoonaad ku nasbinhaysa marka mawaadicdaas iyo kuwuu soo sheegay isku dar intaa wixii aan ahayn ayaa shada sidaa u garo washada waxaa shaadaya xadfu an an xadafkeed iyo wa nasbun mudaaric in la nasbiyo wa nasbun buu yidhi an inta la xadfo ficligii mudaaric asalkiisii rafcad ahaa in loo celiyo taa dhib ma leh ee waxaa la diidayaa aan inta la xadfo nasbihii in la baaqi yeelo mawaadicii aan soo sheegnay iyo mawaadicdaa soo socdo aan ahayn amaa haddii ficliga rafcihiisii loo celiyo jaa'is weeye waa bannaantay wa min aayaatihi yuriikum lbarqa khawfan wa tabacan oo kale min aayaatihi waa khabar muqadama yuriikumna masder ayaa laga soo xariri ficliga mudaaric can ayaa ku jirta waa laga xadfay waana la rafciyey oo yuriyakum lama dhihin oo lama nasbinin mar haddii la rafciyo